bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolkonton-iyo afraad ee ka mid ah min riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin sala اllahu calayh waalih wasalam waxaynu ku soo jiray dhaqamadii xunxumaa ee layska reebay sharcan buu sheekhu soo waday baabu taxriimi اtacdiibi biاnnaar wuxuu baab yahay xaaraanimadka in dab iyo naar ruux lagu cadaabo ama lagu dilo fi kulli xayawaanin noolo kasta inaan la ogolayn shay kastoo nool in naftiisi iyo lagu gooyo dab iyo naar xata anamla wanaxwaha aw xata annamlati wanaxwiha quraanjaba allaha ka dhigay wixii la mida ah. quraanjo iyo wax e, cayayaanka socdaba allaha ka dhigay yararkan qiimaha lahayn inaan la ogolayn in xayawaanaadka dab lagu dilo وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaala bacanaa rasuul اllah rasuulka ilaahay ayaana diray fii bacin ciidan yar fii bacin ay fi sariya bacanaa rasuul اllah rasuulka ilahay baana diray abu hurara ku jiray ciidankaa la diray waxaana amiir ka ahaa saxaabigii la ohan jiray xamza bni camr aslami xamza ibni camr alaslami baa sariyada ciidanka watay ciidankan raggii ku jirayna abu hurayra ka mid oo saaxibu اlxadiid bacanaa rasuulula rasuulka ilahi baana diray fii bacin ay fii sariyatin ciidan yaroo lugmaroodi ah ayuu nabigu nagu diray faqaala wuxuu ihi markuuna in wajadtum fulana wa fulanan hebel iyo hebel haddaad heshaan lirajulayn laba nin buu nabigu u o min quraysh ka tirsan sammaahumaa nabigu u magacaabay waa ninka habaar ibn lswad la odhan jiray habaar ibn lswad iyo saaxiibkii naafic ibn cabdilqays labadaa nin bay ahaayeen habaar ibn اlswad iyo nin la yidhaahdo naafic ibn cabdilqays labadaa weeye marka raawigaa halmaamay ama kasbooga tago magacoodaba asturaya sababka nabigu u leey hala dilana waxay ahayd ninkii ahaa rabiic mxuu ahaa alcaas ibn abirabiic ninkii la odhan jiray abulcaas ee qabay qabay zaynab binti maxamed radi allahu tacaala markii saxaabadu soo qabteen isagoo maxbuusa ah oo kii nabigu sii daayay saxaabada ay cafiyeen zaynabna markaa hawsheeda laga wada hadlay nabigaa marka wuxuu kula balamay oo ballan kula galay markuu maka ku noqdo zaynaboo meesha ku xanibnayd inuu soo daynayo soo sahayo soo sogootanayo madiina usoo hijroonayso taasaa lagu ballamay isagu ballantii uu ka soo baxay wuu ka soo baxay marka soo sahayey wuu soo hagaajiyey madiina usoo diray laba ninoo marka qurayshadu ninkan habaar ibnu aswad uu ka yahay iyo nin la socdoo naafic ibnu cabdilqays la yidhaahdo iyo intay ka daba yimaadeen zaynab oo socotaa iyo garaaceen oo ay tukhaaliyeen markaasuu buubay oo heeryada dhigay ayadna ay ka faniinto ka dhacday xaamilna waa ahayd markaasay dilantay aadna aad u xanuunsatay bay martay hawshaasi marka saxaabadii muslimiinta aad uga xanuunsan nabiguna uu aad uga cadhooday labadaan marka gaalnimadii waxay ku dareen idabdaro iyo xadgudub naxariis la'aan cadaawad hilibko dhanbay gooyeen marka kufrigoodu kufri muqallad ah ayuu soo bedelay kuwaa marka nabigu aad ba ugu cadhooday wuxuu hi haddii la helo ood qabataan seef bayaan lagu diline tadxaaba soo ururisaa guba ayagoo noolnool ha la gubo saasay ahayd habaarmulaswad ilaahay amarkii labadii ninba waa la waayey doorkii saxaabadii la diray ciidankaha gaalo kalunbay isaleena nimankii waa la waaye way badbaadeen habaruuba islaamay asagoo waagi dambe faxasuna islaama wahaajara ila lmadiina wuu islaamay madiina u hijrooday naafic bilqays meel dambeo lagu sheegay asagu lama hayo inuu gaalnimo ku dhintay baa loo badan yahay labadaa nin wey nabigu ka hadlahayo fa axriquuhumaa ku guba binaari naar ku guba dab qabadsiiya uma qaala rasuul ullah wuxuu yidhi kadib xiina aradna alkhuruuja markaanu dhaqaaqitaan aan nahay oo aanbabaxaynay inii kuntu amartukum waxaan idin amray an tuxriquu inaad gubtaan oo shidaan fulaana wa fulaanan hebel iyo hebel waa habaar bn aswad iyo naafic bnalqays waina annaara laa yucadibu biha ila allah dabkuna alla mooyeen axad kaloo wax ku cadaaba oo ku ciqaaba ma jiro rawaxdidku uu leeyahay waxay ahayd waxaan idin yidhi hebel iyo hebel haddaad heshaan guba oo nool ku guba ilaahay baan ka xishooday waxaana ogahay alla mooyeen axadkan inuusan naar iyo dab wax ku gubaynin marka hawl ilaahay khaas u ah inaan aniguna aan isku dayo waa khalade hawshii hore ka noqda nimanka haddaad heshaan sida ragga loo dilo u dila fain wajadtumuuhumaa haddaad heshaan faqtuluuhumaa dila ha gubina rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariya idan xadiidka marka macnuhu ka hadlahayo gaalada in la gubi kariy in kale waa masala khilaafiya bayn asalaf saxaabadu waa isku maandhaafeen taabiciintu sidoo kale fuqaadii ka dambeeye sidoo kale waa isku maandhaafeen xaalat daruura waliddiraar ayadu inay bannaantahay masale muranla ma ah xilliga marka gaalada loo tabarwaayo ee la isduqaynayo ee las shidaal iyo baaruud iyo balaayo dhan baa laysku shubay marka iyada xilliga dagaal marka aan tabar lasu haynin ee si kaloo gaalada layskaga dhicyo la waayo dab baa la qabadsiinaya midda ayadu muran ma laha waxaa laga hadlahayo waa ninka gacanta lagu dhigay ee loo dili karo ama waran lala gaari karo ama xabad lala gaari karo ma bannaan tahay in la masalada khilaafiga ama ta kale cinda daruura waalqitaal ayadu midda ayada iyo xilliga la ismirayo iyo midda ayadu muran kuma jiro midaana inaysan bannaann inay xaaraan tahay bay wadaadde odhanayaan inay bannaan Eh, inay xaaraan tahay baa raajix baada odhanaya laakiin aniga baxi aan hadda ka masalada ka sameeyo waxay ii muuqatay in taxriimkuusan daliil xoog la lahayn eh, karaahiye lagu daayo inda maqdira cinda almaqdira karaahiye lagu daayo eh, maxaa yeelay nabigaad arkaysaan oo ku ijtihaaday ku ijtihaada marka nabigu wuxuu waa bannaan tahay nimankaa dilo kadibna waa nabigu waa ka afgobaadsado waa iskaga laabtay hawsha ayadaa ixtiraaman wاstixyaa min allahi subxaanaه wa tacaala marka inay min baabulkaraha tahay fii xaqi اlkufaar ayaad moodaa inay xoog badan tahay waana masala un culimmadu ay ku naqaashaan oo aad iyo aad ugu murmaan waxaa kaloo xadiidka ku jira nabigu calayhi salaatu wasalaam qadaayaadka qaarkood inuu ku ijtihaadi karo nawaasishay dhacdooyinka imanaya kadibna ijtihaadkiisu isbedeli karo muddo gooban gudaheed isagoon kii hore lagu dhaqmin ayuu nabigu bedelay hebel iyo hebel haddaad heshaan dab ku guba markaanu baxayni nabigu hawshii ka noqdo oo nimankaasi sidaad gaalada ka u laysaan u dishaan u dila marka ijtihaadka caalimka mujtahidka inuu isbedeli karo muddo gaaban gudaheed isku bedeli karo ayaa laga qaataa nabiguna qadaayaadka qaarkood isagoon loo waxyoonin uu ku ijtihaadi jiray maxaa maadaama adilada cumuumkeeduba ay keenayso gaalka in lagu diri karo bikulli maa amkana nahyi khaasana marka uusan ka imanin dabka iyo wixii la halmaala وcan ibn mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala kuna maca rasuuli اllah rasuulka ilah baanu la soconnay fii safrin socdaal faاnطalaqa nabigu waa u dhaqaaqay lixaajati dantiisu waa kortagay suubanuhu fara'aynaa waxaanu aragna naga saxaabada ahayd xumaratan shimbir yar waa shimbir yaroo baasha habaska lyada u eg bay wadaada sheeg wadaadana baasha inagu ayn dhahno waranweyrada ayay ku sheegaan waa shimbir yar oo yaryaraydeenna ka yar weyn qolayda iyo baashan dhabadana aan gaadhsiisanayn macahaa farkhaane laba shiimeshimey wadata laba ilmoo yarara haysata laba ilmoodoo yaryaroon weli duulimaad iyo socod baranayn bay ku fadhiday saxaabadii maraysay yaa ka qaaday marka fa akhadnaa waxaanu qaadnay farkhayha labadii ilmoodoo yararka ay wadatay baanu ka qaadnay fa jaa'at ilxumara alxumaratu shimbirtii timid fa jacala guda gashay tacrishu inay kor aadayso baarimaha garaacayso tacriijku waa markuu shimirku intuu fogaado korkaada istaago garbaabada ama baadadkan uusaa u garaaco sida kan mowla dhabahee dul istaagobigoo kale biyaha fiiriya kalluunkaoo kale siduu yeeloo kale ayay tacriijka la yidhahdo adana waa tafrishu min alfa tafriishku waa marka shimbirku asagoo dhulka jooga uu baadida kala bixiya sida markuu iska kaa difaacaya ama ukumihiisa uu kaa celinayo ama xayawaankaluu iska difaacaya baadadkii baarimo u kala baxshana waa la yidhahdaa almuhim shimbirtu marna way dhulkay degayso baarrimay kala qaadayso nimanka wadaadahay baryaysa oo ilmahayga iisoo celiyay marna korkooday istaagaysaa inay uun dagaalanto wax iska dhicisa isku dayaysaade tabarna ooma hayso nabigaa marka yimid calayhi salaatu wasalaam oo ka yimid kortaggiisa ka yimid fa jaaa annabiyu nabigaa yimid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu idhi man fajaca haadihi taniyaa ka naxeeyey biwalida ubadkeedii kaga naxshay shimbirtaani yaa hanqaariyo oo wadnaha ku dhufto ilmaheedii ka qaaday rudduu waladaha ubadkeeda u soo celiyay ilayha shimbirtan wa ra'ana wuxuu kaloo nabigu arkay qaryata namlin qad xaraqnaaha wuxuu nabigu la kulmay meeshii aanu degnay ama aanu soconay baashii ii sheeg quraanjadii xeradeedii nagaadi maynu dhihi jireen nagu califuliga nagaadii xeradii baanu ku soo marray ilan hade meel uun weyn oo ay quraanjo degto inagu baalka cali fuligan baan u naqaanaa jid cabdulah inuu yahana waa laga yaaba intuba waa dhici karta wa waxaanu aragnay qaryata namlin tuulo quraanjo ay deganta qad xaraqnaha aanu gunib nabigu arkay wa nabigu wuxuu arkay qaryata namlin tuulo quraanjo oo qad xaraqnaha aanu gubnay fa wuxuu man xaraqa haadihi tuuladan ayaa gubay qulnaa naxnu nabi allow annagaa gubnaha waxaan ka baqan nagu soo yaacdo nafta noo keento annagana dhibto waana gubna qaala wuxuu ihi inahu laa yanbaqii waryeeshane waxaa weeye ma haboono an yucadiba binnaar dab inuu wax ku gubo oo ku ciqaabo ilaa rabu naar allihii dabka iyo iska lahaa mooye hawsha idinku joojiya anugu ayaga hadaa ka xishooday ha noqonina rawa abu daud biisnaadin saxiix abu daauud baa wariya sanad saxiixa ku wariya qowlu uu qaryatu namlin qaryatu namlin macnaa waxaa weeye mawdicu namli quraanshada e, tuuladeeda iyo degankeeda weeye maca namli quraanshadu ay joogto buulkao cidda in la gubo nabigu kama hadlaayo buulkii iyo xeradii iyo nagaadiishi ay joogto quraanshada ku jirto ayaa la diidan yahay in la gubo quraanshadu laba qaybood cayayaanku midna waa dhibaa dadka dhibo oo sida dhuxunkureebka iyo jirac iyo dhurbaasha isaga maxay ahayd baasha dhibka badnayda kale ducasa ma rabo caagagud baan rabaa tii habeenka dadka geli jirtay imtixaanka ahayd caagagudday wixii la halmala kuwa ayagu waa cadow waa la layn dili waa sumayn waa la isdhaafin dabka lama ogolo dabku ama waa xaaraan ama waa karaaho quraanjada inteeda kale hadeeyo dadna aan cuno waxaana dadka aan yaayo lama ogolo lamana gubi karo lamana karo saasay kale tahay daqsigu waa sidaasoo kale daqsiga iyo kaneecadu iyo waxyaabaa dadka dhibay ka mid yihiin marka haddii eh, layska eh, celinayo si kaleun baa loo isticmaalaya koolle iyo qiiq iyo eh, sumayn iyo buufin iyo mooyeene dabka asagu lama ogolo waxaa loo badan yahay dabku inuu xaaraan yahay wadaadana inuu karaaha yahay marayaan waa kale xayawaanaadka kale inuu xaaraam yahay baa raajix ama fii xaqi اlkufaar sida raajixa inuu karaaha yahay baabu taxriimi maطli اlghaniyi bixaqin طalabahu saaxibuhu wuxuu baab yahay taxriimu maطli اlghaniy ninka tanaadkee heli kara haniga huna waxaa looga jeeda xaqa lagu leeya ninka bixin kara ma aha alhani fi baab الzaka ma aha alhani fi baab الzaka aw الsu'aal looma jeediyo wasadqa waxaa loo jeedaa ninka xaqii lagu lahaa ee dayntaa iska bixin kara taxriimu matli haniyi ninka tanaadka mermeerintiisu inuu dadka warwareejiyo u mermeeriyo inay xaaraan tahay bixaqin xaq uu mermeeriyo alabahu uu codsaday saaxiibuu kii lahaa war dayntaydisii baan kuur xilligii waa la gaadhay adoo bixin kara inaad inay xaaraan tahay kabiira min alkabaa'ir qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina allaha yaamurukum rabbi wuxuu idin an tu'adduu alamaanaati ammaanaadka inaad u gudataan oo aad ku wareejisaan ilaa ahliha dadka iska lahaa xaqa laguu leeya waa ammaano ku ag taalla la gaadho bixin karto waana lagaa dalbado lagaa codsaday inaad wareejiso bixiso waxaad u meermeerisaaye waa idibdaro wa qaala tacaala fain amina bacdukum bacdan barhkiin bar kale hadduu aamino iyadoo markaa makhraatien la helin rahan iyo curaadna aan la yska qaadin falyu-addi aladii itmina ammaanatah kii la aaminay sidii loo aaminay hawsha oga soo baxo ammaanada iyo xaqi ha dhiibo hadday iyo hadday dayn tahayba abi hurيرة رضي الله تaعالى عنه أن رasuuل اللhi صلى اه عليه وسلم قاal maطل bixin kara daynta iyo xaqa ظulm gardarro iyo xadgudub weeye وإidaa uطبca أxaduكم midkiin haddii la raaciyo lagu wareejiyo calىa maliin ay calىa غaniyin nin hanti haysto iska bixin kara dayntii falyatbac ha raaco adaa dayn igula anaguna sheekh maxamed baan maalan diin ku sii leeyahay war meeqaa boqol baan kugu lahaa sheekh maxamed boqolkan kugu lahaa wadaadkan sii war adigu ku wareeg ninkayga mar dambana waxba weydiinin wadaadkaa dabagal nabiga tiibuu ka hadlaaya madlu haniyi dulmun ninka wax bixin kara ee meermeerintiisu uu ninka xaqa lahaa warwareejiyo dulmun gardara iyo xadgudub wey waa dulmun fii xaqi innaas waidaa utbica axadukum midkiin haddii lagu wareejiyo la raaciyo calaa maliina calaa haniyan bixin kar xaqa isagaa falyatbac ha raacood maya adun baan xaqa kugu lahay dhaqaaqi mahaye waxayga isi ama waa lama ogolo haddaan nin bixin kara kugu wareejiyo haddaan lama kala qaadin inaan xaq hataa ku leha kugu wareejiya xataa waa ku wareegto on dhowr anaha ku siin doon hebelow lacagta hebel iga siibo inaad ku wareegto shardi ma xataa inaanu xaq ku muttafaqun calayh baabulxawaala waa ka duwan yahay macnaa ubica uxiila haddii la wareejiyo lagugu xawilo wey shuruudda khaaskay fuqahada u sheegaan waa iska ijtihaadiyaad laakiin xadiidka idlaaqiisu waxaa weeye haddii aan kugu wareejiyey xaqaadi ninku siin kara aduu markaa aadan ku ogeyn idabdarro kale iyo xumaan kale aadan ku ogeyn inaad ku wareegto waajib ku saaran wey idan taas marka waxaa waa ruuxa muslimka xaquu kugu leeyahay hal la iska baxsho yaan la wareejinin yaan lagu xadgudbin marka hore inaad si miskiinnima wax u baridaanoo diintii laydin siiyo hadhowna muslimiinta aad ku dhibtaan waa dhaqan xumo iska ilaasha baabu karaahati cawdi اlinsaani wuxuu baab yahay karaahati cawdi اlinsaan aadamuhu inuu ku oo ku noqdo karaahada ay karaahada tahay fii hibatin wuxuu baxshay lam yusallimha uusan weli ku wareejinin ila lmawhubi low kii loo hibeeyey hibadood waa laba qayboodo marna anaa wax bixinaya ruuxii aan bixiyen wax ku hibeeyena wuu la wareegaya midda ayadu ku noqod ma waxbaan ku siiyey waxbaan hibeeyey hadiyaan kuu keenay ama waxbaan ku siiyey wixii haddaad la wareegtood gacantaba ku dhigto waa milkigaadi wey wax kaaga noqon kara ma jiro oon waalidkaa ka ahayn adaa iskale waa milki haddii laguu yimaado inaad ku dagaalamtaa kuu furan oo man qutila duuna maalihi waa markaa iyada ah wixii waaban la wareegay maogta milkigayga gashay annago kaa wareegtay taasi marka waa hibo la qibdooday oo gacanta lagu dhigay wax laga hadlaya middaa maaha waa maxay waxbaan ku siiyey welina anaa gacanti ku haya hal baan ku siiyey weli geliygay ku jirtaa lacag baan ku siiyey weli khaanadayda gurigayga taallaa lacag baan ku siiyey weli akoonkaygai ku jirtaa maanan wareejinin aduguna kuma soo gaartii baa laga hadlaya baabu karaahati cawdi اlinsaani inaad ku noqoto karahanimadka fii ay fii caiyatin waxaad bixisay lam yusalimha uusan ku ila lmawhuubi loo kii wa fii sidoo kale inay karaaha lagu noqdo fii hibo wahabaha uu siiyey liwaladii ilmihiisii wasallamaha u dhiibay aw lam yusalimha uusan ku wareejinin waalidku asagu wuxuu ku wareejiyey qibdoodeen oy gacanta ku dhigeen iyo waxaysan weli qibdooninba wuu ku noqon karaa waalidku asagu hawshiisa waa hawl kale adoonta adg ad tukasanaystaan la xadaynin xoolaha hadduu qaato oo uu dan markaa ku taagna ku qunsadaan gacan loo goynaynin xuquuq badan baa waalidkii iyo waladkooda ka dhaxaysa waalid iyo ilmihii howlo badan baa ka dhaxeeya marka waalidku waa badogooni utum waa ka duwan yahay xadiidkii ibni cabaas iyo ibn cumar fi sunan abu daawuud tirmidi nasa ibn maaji ibn xibbaan iyo axmed ee saxiixa baa ma bannaana aadamuhu wuxuu baxshay inuu ku noqdo ila alwaalida waalidku wuxuu ilmihiisa siiyey asagu uu noqon karaa ama ilmi markaa wixii ha gacanta ku dhigo ama uusan ku dhigine inaysan fiicnayn waalidku in sidaa yeelina nucaan bashiir baa u ah xadiidka nucaan bashiir baa u ah iyo wa karahati shiraa'ihi shay-an adugu saddex mas-uulaadda ka soo hadlay dadka ajaanibta ah waxay isa inay ku kala noqdaan inaysan fiicnayn waalidku wuxuu ilmihiisa siiyey ama gacantaa ku dhigeen amaysan ku dhigin inaysan fiicinayn maxaa soo hadhay masaladii saddexaad wa karaahati shiraahi aadamuhu inuu iibsado in la kohdo shay shay tasadaqa bihi uu la min aladii kii uu iibsato tasadaqa caleyhu ku sadaqaystay shay aad u bixisay kii aad u siisay sadaqada oo suuqa geeyey ama iibin haddaad aragti inaad ka iibsato inaysan fiicinayn sadan noqonin nin sadaqadiisi ku laabtay aw akhrajahu can zakaatin aw kafaaratin wa naxwiha ama shay aad zaka u bixisay aw kafaaratin ama kafaara gudlu kugu yeesho dhaaroo kale aad ka bixisay wanaxwi wixii lamida kafaaratu dihaari kafaaratu lqatli wixii la halmaala in ayadna la kohdo waxaad adugu sadaqaysatay inaad ka soo iibsato kii aad ku sadaqaysato qudhigiisi kii aad ku sadaqaysato qudhigiisi waxay ixtiraaj ka tahay anugu matala cabdi baan wax ku sadaqaystay cabdina cabdulaahi buu neefka sii siiyey cabdulahi waan ka gadan karaa lanna cabdulaahi waa gacan saddexaad anigii ma aha kii aan siiyeyna ma aha ka saddexaad waan ka iibsan karaa sayladuu geeyey miskiinka anuguaan sakada siiyey ama aan ku sadaqaystay qolyihii sayidda ka iibsadayee la soo caraabay inaan dhexduu istaagi karaa oon ka sii iibsan karaa heshiis cusub ila nimanka wax naga dhexeeya ma jiraan xoolihii way qaateen way la soo wareegeen waa ka sii gadan karaa laakiin kii anugu qudhigiisa aan siiyey inaan ka iibsado inay karaaha tahay aw akhrajahu ama wuxuu ka bixiyey shayga asaga ah sadaqaba mehe can zakaatin aw kafaaratin kafaara asaga lagu yeeshay buu ka bixiyey wanaxa wix la halmaal ba'sa dhib kuma jiro bishiraa'ihi shaygii inuu soo gato ruuxa muslimkaa ah, min shaksin aakhara ruux kale gacan saddexaad qad intaqala ilayhi ay shayu ruux saddexaad oo shaygu u wareegay asagu oo sii gatay ama la sii inaysan dhib lahayn وcan bn cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasul lah sal slm qaala wuxuu idhi aladii yacuudu midka ku laabanaya fii hibati wuxuu baxshay kalkalbi ay buu la tooyahay yarjicu ku noqonaya fii qayhi matagiisii muttafaqu calayh wa fii riwaayatin maalu ladii yarjicu fii sadaqati maalku asalkiisu sifa iyo tilmaam buu iska noqdaa cinda alcarab maalu ladii yarjicu fii sadaqatihi midka sadaqadiisa ku laabanaya waxa uu tilmaana ama tusaale ah ka maali اkalbi ey buu la tooyahay ama la sifayaha la tilmaanya qiu ma tagaya uma yacuudu ku laabanaya fii qayi matagiisii fayakuluhu cunahay ey intuu matagay eyga iyo dhan baa mataga bisadu dhaqanka way leeya eyguna waa leeyahay marka xayawaan intuu matago weliba eyo foolxun ama bisadoo kaleo haddana matagiisu cunayn baad la mid tahay wixii aad ka soo saartay ee jidhkaada maxaa tashbiih iyo taqiixu laba meelood buu kaga jiraayo waxa mataga waa ay wuxuu cunay waa matag ma aha waxhataa wanaagsan bakhtigaa dhaama marka maalu ladii yarjicu fii sadaqatii ka maali اlkalbi yaqiiu uma yacuudu fii qayii fayakulu wa fii riwaayatin alcaa'idu fii hibatii ninka ku noqda wuxuu baxshay kalcaa'idi mid ku laabtay buu lamid yahay fii qayhi matagiisi saasay markuu u ba'an weeyo waxaad la baxdeen haka daba tegina culmmaduna waa isku maandhaafeen ma xaaraanba mise waa karaaho waa isku maandhaa jumhuurtu waxay badan yihiin waxaad bixisay oon weli la qibdooninoo gacanta lagaaga dhigin inaad ku noqoto waa karaahay u badan yihiin ama markaa zaka u bixi oo ka soo gado asaga ruuxu qudhigiisii ama sadaqo u bixi oo ruuxu qudhigiisa ka soo gado ama hibo u bixi oo ruuxu qudhigiisa kaga noqo isagoon weli aan gacanta ku dhigin yacni howlahaasoo dhan inay karaaha bay jumhuurtu u badan yihiin culmo aan badnaynna waa xaaraan bay leeyihiin sida nusuustu daahirkeeda uu muujinayo وcan cmar بn khaaab radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabiga xamaltu calىa farasin xamaltu waxaan ku xambaaray rajul muslim oo mujaahid ayaan ku xambaaroon siiyey calىa farasin faras catiiqin riwaayo faras qiimo badan oo la oo fir iyo dir la yaqaana ka soo jeeda fii sabiilah jidka ku baxshay sayidina cumar baa farasu aad u jeclaa oo qiimo badnaa ayuu bixiyey nin buuna oo yidhi ku jihaadoo ku halgan fa adaacahu faraskii dayacay alladii kii kaana cindahu agtiisa uu ahaa ninka aan siiya faraska dayacay nin iska miskiino hanti yar buu ahaa riwaayad kalaa sheeg u baahday marka faraskii ma xanaanaynin oo muusan calfinin ila farasku kharash badan buu u baahan hal neef geela waa ka dhaqaalo culisee farasku mararka qaarkood geela intii la gowraco yaa lagu xidhaadhiya asaga farasawr saalan ma ah nin xoolo loo baahayn kara ama awood leh marka ninkii nin miskiinoo iskareeratabareedu ahaa hawshiibu xamili waayey faraskiibu dayacay faraskiu waa dhinto waa baaba'ay maalinka dambena suuqu keenay baysilad fa adaaca waxaa dayacay faraskii aladii kaana cinda waqtiisa u hayansiiyey fa aradtu waxaan doon haddaan cumar ahay ana ashtariya faraskii soo iibsado ninkii ka soo gato wadanantu waxaanan maleeyey weliba annahu yabiicuhu inuu ku iibinayo biruqsin qiimo jaban waxaanan maleeyey buui haddaan tago dhawarfaraska iga iibi cid kale ka iibi inuu qiimo jaban iga sii maxaa yeele gacan baan ku leh horaanba faraska anaa siiyey haddaan sariiddii suuqa imaado dha farasku waan rabaana qiimo jaban oo dad kale uusan ka siiyeen buu aniga iga siinaya fasa'altu nabiya subanahan weydi calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi laa tashtariha iibsanin soo gadanin walaa tacud ha ku noqonin fii sadaqatika dar ilahi waxaad u bixisay wain acطaakahu haba kugu siiyo bidirhamin hal shilinba ha kugu siiye qiimaha ugu jabanba ha kugu siiye shaygaad ilaahay dirti oola baxday cumarow ha ku noqon maxaa yeele nabi allow igu diiday faina alcaa'ida ninka ku laabta fii sadaqati wuxuu baxshay kalcaa'idi fii qayi nin matagiisa ku noqday tooyahay muttafaqun calayh qowluhu sayidina cumar uu yidhi xamaltu calaa farasin fii sabiila macnaha waa maxay waxaa laga wadaa buu ku yidhi bihi faras baan la baxay calaa bacdi almujaahidiin mujaahidiinta barkood baan ku sadaqaystay maaligii jamaca waxay ka fahmeen waqaf buu farasku ahaa ee sadaqa caadi a ah ma ahay wuu waqfay sayidina cumar bay leeyihiin waqa aad waqaafto ugu talagashay haddii lagu qaban waayo ama la dayaco ama laga kala taga meeshii laga guuro in la bedeli karo oo macno kaloo ummadda anfaca loo bedeli karo u deliishadaa maaga xadiidka matala madarisaada waqaftoo tiri ummadda qur-aankaa lagu baro muslimiintii baa magaalada ka guurayba macallimiinna waa la waayey madarisadii wax qur-aan ku dhigaa la waayey way dayacan tahay maxaa la samayn karaaba maalageliya xadiidkan u deliishada iyo axaadiista la midka oo ah. wuxuu leeyahay faraskoo weli hawshi qabanayaa loo diidayba mooyeene haduu farasku gebi ahaanba uu dayici lahaa halgankii hawsha uu shaqadaa qaban waayo nabigu oo umadin sayidina cumare soo iibso niman qumaro ku jihaadoo hay siibuu odhan lahaa ee weli farasku hawshibuu qabanhayay aaaar badanna maalig waa keena madrasadaasoo kale waxaa loo bedeli karaa bay leeyihiin maalikiyadu iyo xanaabiladu oo aad qadiyadda oga hadla waxaa loo bedeli karaa masaajid maxaa yeelay waqaf bay ahayd baa loo waqfay muslimiintii meeshu waa ka guureen macallimiin qur-aanka dhigta lama hayo intii meeshu ay kharimi lahayd maslaxo kale oo muslimiinta u dhaxayso waqafaa loo bedelaya sida masaajid oo kale masaajid baad meel ku waqaftay muslimiintii meeshu waa ka tageen gaaladina wax kasoo islaama lama hayo wax ku tukadaa la waayo eeyaha iyo bisadaha iskaga caruur dhala maxaa la samayn intii la iibiyo masaajidkaas oo la naashnaasho oo qolyo bakarahaan looga iibiyo yaa masjid kale gaaris lagaga dhisayaa bay meel kaleo muslimiintu degan yihiin baa danti qudhigeeda loogu qabanaya ee maha annagaa iska qaadanayna sida soomaali qaarka ay sameeyeen xamar baa laiga sheegay hawshaa meelay ka dhacda dan guud oo muslimiintu ay wax tarto oo tii kale ah lagu qabanaya sayidina cumar baa khilaafadiisii sameeyey hawshaas oo kale ayib hawsha xilli kalan bay ka hadli doonaa hadda intaanu ku dayno wixii aad la baxdeen ilaah dirtoo la baxdeen ka dheeraada ama xaaraan ha noqoto ama kara noqoto waa laga wanaagsan yahay ma quruxsano inay gacan saddexaad kugu timaada mooye ruuxii qudhigiisii ha ku leexan baabu ta'kiidi taxriimi maal yatiim agoonka maalkiisa xaaraamnimadkiisu in la dhuujiyo uu adag yahay sharcan agoon yatiimku cinda fii bani aadam waa axadka aabbihii dhinto hadda korna waa idiin sheegay yatiim aadamaha markaynamar bani aadamka waa ilmaha wali aan qaan gaadhin abaydimaha ah ee aabbihii u geeriyooday atiim la yidhaahdaa xayawaanaadka intooda kale yatiim waxaa la yidhaahdaa ilmaha hooyadii ay dhimato ilmaha hooyadii dhimata agoon la yidhaahdaa maxaa yeele aadamuhu inta badan dhaqan ahaan waxa u soo qarhaabee u shaqeeye u xoogay calfiya wax tara waa waa aabbaha aadamuhu kaasibka usoo shaqeeye u xooge waa aabbaha wey laakiin xayawaanaadka kale aabba waxba ma taraa ubadka shimbiruhu yaa qaraabo ilmaha wax tara hooyadood baa u dhimata xoolaha dhaqataan yaa wax taraa ilmaha hooyo uun ritigu maalinku hashaasi abahyaa ugu dambayn dibiuna maalinku neefka boodaha kugu dambayn xageed ku arkaysa hooyaba waxaa u ah ilmaha xayawaanka kale ee bani aadamka ahayn hooyada saa darteed yatiim fi lxayawaanaati اlukhraa waa man maatat ummuhu bani aadamkuna waa man maata abuh saasay kale qaal allahu tabaaraka wa tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaal yataama ulman kuwa xoolaha agoonta ku cunaya xaqdarada inamaa yaakuluuna fii butuunihim calooshooda waxay gelinhayaan oo ku cunahayaan naaran dab ololahaya wasayaslowna saciira naarna way geli doonaan walidalika aaaar min asalaf iyo axaadiis dhowr waxaa ku yimid maalinka qiyaama marka lasoo bixi qubuurta laga soo baxo ninka agoon xoolaheed cuni jiray ama dhunsan jiray dadka waa ka duwan yahay meel walboo daloosha jirkiisa ka mida sagaalka daloolbaa dabbaa ka soo baxay qiiq sagaal dalool bani aadamkuu idinka idiin taallaa sagaalkaa dalool baa dabbaa ka soo baxaya qiiq dhagaha sanka indhaha afka saasaad markaasaa le balaaya kugu dhacday bani dhan baa la yaabay waa la garanaya waa kii cuni jiray xoolaha agoonta xoolaha agoon waaga hor aad baa la yskaga ilaalin jiray soomaaliduna way ka cabsan jireen waagi dambe laakiin wadaaddaa bannaystay agoon xoolintay carabaha ka soo qaadaan iyay guryo ku dhisteen timir agoomeed xaggey ku dambaysay khamiisyo agoomeed rag baa ka macaasho ka taajiro guryo ka dhista haddana eeday soomaaliya way taqaanaa iska ilaaliya kuwii miyiga xoogow halaha iyo neefka adhiga ah ee ka dhic jiray agoonta waxaa ka daray kuwa intay kutaynaro soo radaan bismi agoomada ku soo qaadaan kadibna isli ku xaraashta gaarisa ku xaraashta ilaa muqdisho adduunka cidhifkiisa iska ilaaliya wadaadow intaad ummadda ka reebtaan xumaha ha uga horaynina mushkilo weyta iyadaa wa qaala tacaala rabbigeen wuxuu idhi taqrabu maala lyatiimi agoon xoolihii nin dhunsaday marnaba liibaani maayo adduunkana way ka muuqan waad ogtihiin walaa taqrabu maala lyatiim agoonta xoolida ha cunina maaha xataa u dhowaanina ilaa bilatii dhaqan mooyin hiyo axsano wanaagsan inaad ayaga u danaynaysaanba mooyeen xoolo aa ah ogomadiyaysan ku soo marin soomaali qaaciday ka lahayd agoonta xoolaheeda waxay jireen agoon waxaa tari kartana tar aabbihii inaadan delinna ogu dhaaro agoon waxaa tari karta tar bay dheheenoo wax walba u qaba adugu intaa waxaad ogu dartaa aabbihii adugu inaadan dilin oo rabbiga abuuray u dilin oogu dhaaro agoon iska eed badan yahay adoo dhaqaalaynaya oo wax taraya oo u xangaagibhaya oo iska katuumhaya inaad dhacday inaad xoolihiisii dhammaysatay inaad balaayo qaba xoolahan kuu dhaqan inay kuwis yihiin tuhunkaasuu iska qabaa ila waa miskiina oo dhaawacan oo aabbihii dhintay maskixiyan buu u dhaawacan yahay tabar ahaan buu u dhaawacan yahay isma raacin tuhunkiisaa iska fara badan marka somaaliya waxay dhaheen waxaadana sii wixiisana u daa agoon oguna dhaaro aabbihii inaadan dilin adugu hadda waxay maraysaa jaanis ku siiye agoon iska daaye ayooyinka waxoodiba la dhacahaya wayasaluunaka can lyataama waqaala tacaala ilahi wuxuu ihi wayasaluunaka can lyataama goormay timid waciidkaa markuu soo degay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta in badan kala hadlay agoonta xoolaha loo cambaareeyo loo khararay ka fogaada la bay muslimiinta nabi ilah maxaan samaynaa haddee nabi allow maxaan agoon ku samaynaa xoolaheedii ee waan haynaa mas-uuliin baan ka nahay wayasaluunaka cayliyataama agoontoy ku weydiinaa xoolahooda wixii laga samayn laha qul islaaxu lahum khayr in ayaga wax loo hagaajiyo xoolahooda oo gooni loogu dhaqo calaa xiddatin loo sooco loo hagaajiyaa khayr wanaag khayr badan wain tukhaaliduun haddaad xoolihiinna ku dartaan xaggana aad u hagaajisaan fa ikhwaanukum walaalihiin weeye hadowliba masaakiina wallaahu yaclamu almufsida min almuslix ninka wax wanaajinaya ee xoolaha agoonta iska ilaalinaya una dhaqahayo midka ka jaaniska gaadaya ka faa'iidaysanaya ku danaysanaya xaggana waxbaan hagaajinle ilahay baa kala garanay laakiin waxaa wanaagsan ilahi wuxuu yihi lahum khayr gooni in loogu hagaajiyo xoolaha oo loogu dhaqo loogu ilaaliyaa ka khayr badanee in xoolahoodii iyo kuwaadii aad isku darto gooni inaad ugu dhaqdo haddii laakiin aad dantu ciidan yari kugu kaliftay inaad isku darto ilaahay baa og waa walaalihiin horta walaalkaana laguma xadgudbo ilaahay baana ka warqaba wallahu yaclam almufsida min almuslix waa goodi adoo isle dadka ile iskaga dhig inaad hagaajinayso dhaqayso allah kaa warqaba garabweligaada iyo kharidarridaada iyo dulankaada iyo khiyaanadaada dawo وcan abi hurata radi allahu tacala canhu can الnabi sal slam qaal ijtanibu sabca almuubiqaat ka dheerada muslimiinay toddobada waxalaagta almuubiqaat waa jamcu muubiqa waa waxa waxalaagaya dembiga kabiirada ummadda naarta geeya wey qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wamaa hunna toddobada ummadda halaagta maxay tahay qaala nabigu wuxuu hi ashirku billaah alla weynoo loo shariig yeelo ilaahay oo uunkiisii iyo makhluuqiisii xaqiisii khaaska aad la wadaajiso wsixru falka iyo sixirka weeye falya sixirna waa la yaqaanaa waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila iyo nafti ilaahay uu xarimay in la dilo oo la dilo weeye xaqdarana lagu dilo wa aklu riba ribadoo la cuno weeye waxyaabaha naarta lagu galo wa aklu maali lyatiim ribadu baab gooni u gunti doonaa sheekhu wa aklu maali lyatiim agoonka xoolihiisoo la cuno wa watawali carar la cararaa ka mido naarta lagu muto yowma zaxfi maalinka laysku xamaartee laysku soo dhaqaaqo zaxfigu asalkiisu waa mashiga si miidaan lo culus loo socdaa zaxfiga la yidhaahdaa haddana waxaan loo jeedaa yowma almacraka marka labada ciidan isarkaan ee fooda la isgeliya laisu safto inaad baqato ayadoon cudurdaar sharciga uusan jirin waa kabiira min alkabaa'ir waxaa yadna ka mida kabiira min alkabaa'ir waa gabdhaha la ilaaliya la dhowro muxsanaadku afar sababbaa ixsaanku ku yimaada bilislaami wa bilcafaafi bilxuriyati wa bizawaaj xagga dumarka afartaas sabab weye ruuxa muslimkaa ama muslimadda muxsan waa la yidhaahdaa gabadha dhowrsan ee xumaantay zinada ka dhowrsanna muxsana waa la yidhaahdaa xorta aan addoonta ahaynna muxsanaa la yidhaahdaa gabadha la qabee marka xilaha ana waa la yidhahdaa muxsano afartaa macnaba qur waa ku idlaaqay ixsaanka hadda waxaa loo jeeda marka waa gabdhaha muminaadka cafaaifta ama cafiifaadka wa qadfu lmuxsanaati gabdhaha dhowrsanoo lagu xadgudoo la jaa'ifeeyo almuminaati alla rumeeye alkhaafilaati waxa laga sheegayba aan ka warqabinba gabadha muxsanadaee dhowrsanee cafiifada ee muminada inta badan kuwa wax ka shee warba oma hayaa hayso wax laga sheegahayay allaheeday taqaanaa masjidkeeday ku xidhan tahay diinkeeday awjkeeda iyo ubadkeeda iyo ahalkeedana waa ka warqabtaa waxaanaad sheegaysaanba lama socoto kuwaasoo lagu xadgudbo waa kabiira min alkabaa'ir oo zina iyo xumaan lagu sheego sidii soomaaliya ugaa samayn jirtay dowladdoore in siyaad barre iyo kuwii ka dambeeyey iyo waxaasoo dhanba gabdhaha muslimaadka cafaa'iftae dhowrsanee asturan waxay ka necab ma jiro adduunka hadda waxaa la caydhsadee la dhibana waa ayaga shaqadoodii baa lagu haystaa nasharoorkoodii baa lagu haystaa xijaabkoodii baa lagu haystaa haddaad isqawso bannaanka aad dhigatana wax kula hadli ma jiro haddaad shaydaan caabudo wax kula hadli ma jiro beentay kugu akhrinayan reer galbeedka reer yurubta sumada intay la eg tahay ruux wuxuu doonhayey wuxuu xidhan waa xorriya shakhsiya yidhaahdeen ruux wuxuu doon ha xidho maxaa yeelay waa xorriya shakhsiya laakiin waxay dhaheen indhashareerka xijaabka xorriya shakhsiya ma ah indhashareerka iyo xijaabku waay dhn xurriya shakhsiyan waa kan faransiisku mal wuxuu sameeyey reer yurubna ay ku daydeen been bay idiin sheegayaan waxa annagu rabno unbaa xorriya shakhsiya ah wey ayagu waxay iyagu rabaan ba xorriya shakhsiya waxay diidan yihiinna waa waa edabdarriya argixisnimay ku leeyihin kolba adduunka ninkii uun awood la ka taliya shuruucda adduunka yaa u dejiyey iyo edabdarrada ayagun baa dejisay kolba ninka awood laa dejisanaya bakeriga dhaxdhuubka maagu soomaaliya kusoo biiray qolyaa waxay idhaahdeen dhaxdhuubkan reebel baa keenay dheen bakeriga dhexduuban waagay waddanka keenay annagu haddaan toobto soo qadan lahay aargalaan baan lagu dhexadin lahaa dheh qolihii showshaha aad u jecelba iska toonsan yihiin bakeriga dhaxdhuubka laga dhargeynaya imtixaanka inay reebel keeneen marka waa reebel waagay keene inay magaalada soo geliyeen haddaan inaguna toobta soo qadan lahayn shahana lagu suba toobta toobtadi waa dhiilka geela lagu maalo waxay ummaddu nugu dhadhaxadin lahayd bay dheheen aargalaan sagaalahan koobkan weyne sagaalaha caanaha lagu cabo beerta lacshaha dasaatiirtan iyo waxaan laydiin sheegayaa qorta dagaalka labada adduunka markii lagu kala food qaaday intii raysayba yaa xeer qoratay haddana dagaalka labaad ee adduunka lagu inta adkaatay baa inoo dejiso saanba hadda dagaal baa ukrain ka socda iyo ruushka iyo sayanaata iyo waarsa isbaabiinaya kii adkaada waxunbu inoo qori innagu marka maxaan haddaan muslimiinna tawarub ma haynee wuxuu yidhi wiilka agoonkaa ah, hooyada kolba kii guursada muxuu yidhi waa adeerka hooyadiiba kolba dumaale hee adeero maadhihiba madaxa ii salaaxo ama ha gujiye u taalla hadda hawshiinu saan bay iska noqotay waxa marka beenta ayaa laydinku khaldano laydinku wareerin almuubiqaat wuxuu idhi imaamku waa almuhlikaat waa dembiyada dadka halaagee naarta geliya baabu taqliidi taxriim الriba marxab kuwa meel isku aruurinaya isagoo lacagtisa ku barinaya haye weliba ku dhisanaya bal kuwan kabara meel isku aruuriya inaga daa kuwa wayna xidhxidhayaan intaan ka hadallay inaga daa xaaraam maa laga taahasweydiinayadu sheekhu wuxuu leey qolyo xaabid intay agoon ururiyaan ayagu waxbaba hayno meel iskuu geeyaan oo meel ku ururiyaan kadibna ku dawarsado xool u sawro kadibna xoolihii wax yarna u balqiya agoonta inta kalan ayagu ku taga oo kuwa ugu daran wey baabu taqliidi taxriim ariba nin danaysana muxuu ka doona isagoo waxbaba hayna agoon muxuu ka doona taqliidu taxriim riba ribadu xaaraamnimadkeeda adkaynta la adkeeye la dhuujiyey sharcan in laga hadlo qaal allahu tabaaraka wa tacaala aladiina kuwa yaakuluuna cuna arriba ribada adduunka ku cuna laa yaquumuuna ma soo ma istaagaan aakharo markay qubuurta ka soo baxahayaan ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas axaadii baa ku timid can isalaf min asaxaabati wاtaabiciin ruuxa ribada cuni jiray qabriga markuu ka soo baxay waa imtixaan lagu cadaabayo lagu ceebaynayo kaarka lagaga gubayo waa fadeexo waxay yidhahdeen salafku saxaabadu markay aayadda fasirayeen ah, xadiidna way ku timide waxay yidhaahdeen xataa mushrika iyo kaafirku qabrigu wuxuu ka soo baxa isagoo quban oo soconaya xabaashiisa wuxuu ka soo baxaya oo banka qiyaama loo soo dareeriy nin walba asagoo addiimihiisa ku socdoo quban waxaan ka ahayn ninkii ribada cuni jiray ribadu wuxuu ka soo baxayaa qabriga asagoo waalan oo majnuuna yukhnaq ibn cabaas oo weliba la ceejino suui wuu dhici uu sirir wuu suui wuu rafan qararfadan uu istaagi dugdugdadana waa dhacahaya saasuu banka qiyaama ku iman ummadda inteeda kale way miir qabtaa waana socota oo lugahooday ku socdaan qubuurta kaga soo baxayaan bankayna soo istaagayan waxaan ka ahay ninka ribada cuni jira asagoo marna madaxa ku istaagi marna minjimaha ku istaagi oo rafanaya marna suuxi oo jaflayn marna istaagahayuu imanaya xasaa loogu galay waxaa la rabaa in lagu ceebeeyo lagu faxshiro ribadu cuni jiray waa hawl adag aayadu taasay ka hadlaysa aladiina yaakuuna riba iska ilaalaya hadda baryahan waa laydiin baneeye u daaqaysaan jooga malagiin baa galay aladiina yaakuuna riba kuwa ribada cunahaya laa yaquumuuna qubuurta kama soo istaagaan ilaa kamaa yaquumu ladi kiisu u istaagaa mooyeen u socday yatakhabatuhu shayaanu shayaanku uu suuxiyey min almasi jindarti jin iyo shayطaan ku larmay dartii buu la suuxayaa ruuxa jinka qaba taqaanaa hadi woo siriri woo dhici ama madaxa lagaaga istaaga ama lagu quraamo quraanna aakhire heli maysid madax istaagna nin kansha kuu hayaaba ma jiro ilaahay maxaad saa ugu cadaabtay dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu اriba waxay dhaheen baashan aad ribada ku haysaan adduunkaysaa ku dheenad kuwa nin walboo riba intuu ku dhacla la hadlana qiil buu sheegaa riba ma aha way bannaan tahay waa dadka dunuubta kale ku dhaca war waxaan iska daa balwad bay iga noqotay sheekhu ii soo duce ilaahana cafiyo dunuubta dadko dhan way qiranayaan way qirtaan way ka cabsadaan way danqadaan riba cuna waxaan ka ahay dib u fiiriya ninka ribada bannaysanaya ku dhihi maaya haddii wax kaloon qaadna ma hayna dhih maaya fatwa jirto qardaawo baa baneeyey oo maxamed zahra ku dhuftay oo iisheeg cali jumca hoosta wax ka xariiqayo wadaaddaa yar waxhabeeyo waa dhoweyd kala fadhigayba hawshaa ka soo baxday oo midkan gaal weeyo muslime asagu waa la yar xaabin karaa oo ninka ribada cuna wax ka qiil badan ma jiro gaaladii baa qiilkaa soo bilowday daalika biannahum qaaluu waxay yidhaahdeen inama albaycu milu riba qiyaaska hadday toosin lahaayeen xataa isagoo faasida inay dhahaan bay ahayd inama ariba milu lbayc oy ribada farac ka dhigaan beycan asal ka dhigaan waa lagu dabageey ila shayaan baa wato macallin u eh inama albaycu beycu waxaan weeye milu riba bay dheheen ganacsigu waa ribada oo kale ruux wax daymin jireen kufaartii iyo jaahiliyadii qoreysheed markay daymiyaan oo xilligii la gaadhay u odhan ama dayntii isiir ama wakhtigaan kugu daray adna wax ku dar meeqaad igu lahayd boqol baan kugu lahaa diinaar goorma inaan aad bixiso bisha haddaan taagannahay siddeed iyo tobankeeda sagaaliyo tobankeeda war ma hayee bil kale igu dar boqol iyo konton kaaga dhigay boqol iyo labaatan baanaan bixinaya markii la war ka daaya waxay odhan jireen markii u horrayseen wax kala iibsanayn haddaan sicirka kordhiyo iyo haddaan gadaal ka kordhiyo waa isku mid bubadooda iirso maalan neef baad iga iibsatay guri waad iga gadatay boqol kun baan ku kala gadannay markii u horaysan iibsanayn waxaadna tiri lacagta waxaan bixin doonaa shan bilood kadib bil kadib lix bilood kadib bishii marka la gaaro lacagtaysii ma haye muddo iigu dar shanti boqol ama boqolka kunna waxaan kugu daray intaas maxay leeyihiin badeecadii maalinkan kala gadanaynay haddaan boqol iyo labaatan kun ka dhiga iyo hadhow markii muddadu dhaafto haddaan ku dhaho boqolkii aan ku heshiinay labaatan raaci waa isku mid bay leeyihin kufaar quraysh inama albaycu inama الزiyaadaة في أwl الbayci kaالزiyaadaةi في آkhir الmudة في زiyaadaة الأjل bay u jeedaan oo wax hadda taagan wax bayculmuraabaxa la yidhaahdo oo hadda inoo keeneen qolyo meelaha calabaha ka yimid laba kun iyo sagaalka idin soo gashay yaa waagay bilaabataan iska daaya idinka waaye wadaaddaa idiin fatwoodo guryaad ka dhisateen wabaad hadda maka xajigi karaa maka cumraysan karaa baad nafta noogu keenteen oo maxaa jira wadaadihii waagii baasha baneeye baa ka noqday hawsha imise goor baan idhi diintiinna dad ha u dhiibanina jooga waxbarta waa laydin kari waaye ilaahay wuxuu idhi been baad sheegteene waanxala allahu albayca waxarama ariba ilaahay beycuu baneeye ribana wuu xarimay lanna waa dulmi faman jaa'ahu ruuxuu u yimaado mawcidatun qur'aan min rabbi xagga rabbiga oga yimaado ninkay waana u timaado waxyi kitaab ama sunno xagga rabbiga oga timaado oo fantaha ka joogsada ribadu cunaayo kitaabka ilaahay ku dhaqma falahu maa salafa wixii hormaray buu le waa loo cafiyey ama wixii horaan uu qaatay qabla anahyi wataxriim looma haysto wa amruhu taladiisu fii yastaqbil ila allah ama wa amru aakharana ilى اllah amru aakhara marka ma noqonayso falahu maa salafa la soo yidhi waxaa loo jeedaa xagga dambe in la ilaalinayo oo laga dhowrahayo iyo in uu dhex boodi doono waa xukun rabbi ku xidhan oo qadari ah laakiin xagga xukumka dunyawiga waman caada ribada ninka ku noqda bacdamaa loo caddeeyey aayadu qur-aanka soo degeen fa ulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun kuwaasi waa naarta dadkeeda iyo ahalkeedu wayna ku waaranayaan naarta idan aayadda waxaa ka ninka ribada deyn waaye ee iska sii wata bacdamaa ilaahay uu ka reebay inuuba gaal yahay fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun halis weeye waman caada waman istaxalla lama dhihi wadaaddu markay aayadda la yaabeen culayskeeda waman caada waman istaxallay dhiheen haddii fuulaika asxaabu naar hum fiiha khaaliduna meesha laakiin meeshu waxaad aragtaa ninkii aayaduu qur-aanka yimid kuwan tuuba ribadii ka laabto looma haysta wixii hore tagay intuusan ogaanin ribada xukumkeeda xagga dambe cismadiisi iyo dhowrsankiisana allay u taallaa laakiin waxaa malagii galay inta ilaahay ribo xarimay ama uu ogaaday kadib ninka ribe mar labaad ku noqda ninka xukunkiisu waa maxay naar buu ku waaraya waa aayad culus weeye xasan albasri ibnu siriin waxay odhan jireen hadii ruux islaam sheeganaya ribadii inuu ku dhaqmo uu dayn waayo waxaa waajiba yustataab fain taaba wailaa durad cunuquhu xukumka ayaa la siiyaa ribada iska daa maya idan yustataab fain taaba wailaa duribat cunuquhu waa gaal xukumkii war dembigan jooji maya waxbaa jira kanaa jira biicabaal biil baa socda qoortaa la qaaday bay dheheen imaam caadil hadduu saasaa la yeeli lahaa bal waa waajib bay tayi taagan yihin ibnu qayim kitaabkiisa turuq ulxukmiya wuxuu ku sheegayaa ribada ninka cuna kama badbaado inuu istixlaal u ninka ribada isticmaala ee ku dhaqma kama badbaado inuu xalaashado oo u bannaysto inuu ku gaaloobo akhriya waa halis baashaasi baal musiibaa ah weeye ribala'aan baad noolaan jirteen idinkoon shilin iyo qonni baad ilaahay idan nooleeyey gob iyo raganibaad ka faa'ideen balaayadan hadda idiin soo fakatay idin dal iyo dibadba laga keenay wadaadan idin horboodahay iska ilaaliya qolyahan sawaaxiliga gaala dhex joogtaan ee wax ka xaaraana jirin ee boqolka shilin ee kaa dhaca bahatiyaanku odhanaya iska ilaaliya ha ku dayaanina derisba diintii buu kuy deriska maxaa lii jiray mar ku diin marna ku dayo marna ka dar nasaarada dhex joogtaan niman xaaraanta ooga daran arki maysid in wax la dhaco oo wax la xado shaqayba u yaqaanaanba idinkuna dhaqankiibaad qaadateen adusagoo kuduba socda hadday boqol kun kaa dhacdo inuu kugu baraaji lahaa ma sugis wuu qarsanayo wuxuu kuleeyahy bahatiyaanku waaba nasiibkii buu ku leeyahay iyo xaaraanta iyo khayaanada waxay kaga dhaqankiiba dadka idinka soo horreeyo soomaaliyada waa hore yimid boqol sano ka hor iyo konton sano ka hor waraysta xaggey ku dambeeyeen aw qoyskaa ninka dhex dadnima kama soo hadho doofaar dameer buu noqdaa ilaa man raxima rabbuhu iska ilaaliya haddana waxbaa laydinka daro bangiyaaba idiin furtay laariba hal boole maxay dhan soomaali nirig xalaala ma dhasho bakhtiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabbaa soomaali war badan way dhammaysay fuudka iyo ka yimi hilibku ka yimid war bangiga wane baglas bangi iyo ikod bangi iyo see idi u dhici kartaa in qayb xalaalo idinkaga shaqeeyo oo ribala'aana ah. been baa laisu sheegahayaa iska wax kasta waad garanaysa laakiin adduunya jacayl baa idin marinay yamxaqu llaahu riba ilaahay ribada waa baabi'iyaa waa tirtiraa marka hore aad ku bulaali xoogo guryaad ka dhisansankaa taagi maalqabeen waaga dambena eber reembadheer la weydiiyo ganacsatai reembadheer hawsha warkeeda haya gii ilaa gii soddonkaa sano soomaali nimanku u xoolo badan reembadheera bay ahaayeen nairobi bay soo galeen ribay galeen iyagoon wax badan u kala baxsanayn xaggey ku dambeeyeen shilin lagama hayo waa dhammaadeen ayaga caruurtoodii eber wadadan weyn markaad u socotaan sodsii ee la fuula buurta ilaa masaajidka laga gaaray ilaa dhulkan soke islii remadheera baa lahaan jiray ilaa rayweyga dhulkiisa ayagaa lahaan jiray ganacsatii remadheera xagee ku dambeeyeen xoolahooda aawad ribaa ku kala tagtay ina الriba wain kaura faina caaqibato ilaa qullin nabigay ka sugan ribadu si kastoo u bolaashoy kula badato waaga dambe waxay ku dambayn doontaa faqri iyo saboolnimaad ku dambaynaysa xanuunna la garan waayo xoolahaada xunbaa kala jiidhaya yamxaqu llaahu riba w ribada ilaah wuu baabi'in barakadu rabbi ka qaadaya hadda xataa badan tahay waad hal malyanoo doolar sanadka kuu filan maayo caafimaad darro colaad wayurbi sadaqaat wixii ilahay dartii loo bixiyan ilaah waa kobciya waa koriya ilaa qowlihi tacaala aayadii ka hadlay hawshaas dareeriya weeye yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba kuwa allihii rasuulba rumeeyeyow ilaahay ka cabsado oo ka taga ribada idiin dhiman bacda maa waxygu soo degay horaan waxaad qaateen ladiima haysto horaan baa lagu soo yidhi laakiin ribada kuugu dhiman dadka aad ku leedahay aayaddana ay timid hadaba gelin ru'uusu amwaalkaadi la bax interes iskaga tag buu ilahay leeyahay ama axaadiiu fi lbaabi fakaiiratun axaadiita ku timid ribada carakawaawe axaadiitu waxaa ku timid ribada dembiga ogu yar dembiga ogu yar riba ay leedahay waa nin hooyadii ka zinaystay nin hooyadii ka zinaystay bay ribada ugu yar la dembi tahay toddobaatan dhowr albaab weeye selafku yidhahdeen asxaabaana ka sugan tahay xadiid marfuucna waa ku yimaadaay toddobaatan dhowrkaa albaabee ribadu ay noocay tahay nooca ugu dembi wuxuu u dhigmaa hooyada ka sinaysata soddon jeer hal mar xataa maaha soddon jeer ribo wax la arkay ma aha ribo waxaad aragteen ma aha waa xaqu nnaas weliba lagu bannaysanaya ta'wiil faasid ah been iyo barabagaanto ama axaadiiu fakaiiratun fi صaxiixi mashhuur way badan tahay bukhaariiyo muslim bayna ku jirtaa caanna ku tahay minha waxaa ka mida xadiiu abi hurayra xadiidkii abi hurayra ka mida asaabiq soo hormaray fi lbaabi qablah baabka hadda aynu soo maraynay wa can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal lacna rasuul اllah rasuulka wuxuu lacnado habaaray oo naxariistu ka fogay suubanuhu aakila riba ribada ninka cuna wa muukilahu midka cunsiiye usoo qaada ribada ninka cuna iyo ka siiya ama u soo qaadee u adeega rawaahu muslim zaada tirmidiyu wa khayruhu tirmidi iyo hayrkii xadiidka waxay ku dareen wa shaahidayh labada ka markhaati kaca ribada ninka bixiya iyo ka qaadanaya anaa bixiye adna waad qaadanaysaa laba malcuun ninna waa aakil ninna waa bixiye waxaa la mida waa shaahiday markhaatiyaasha karoqori labada looyar labada looyar markhaatiyaasha wa kaatiba rsiidka qoray rasiidka bangi bangiyada kenya ku yaal lagama shaqayn kara waa xaaraan laga shaqeeyo bangiyada kenya ku yaal lagama shaqayn kara waa xaaraan laga shaqeeyo leanna waa bangiye riba ku shaqaysta nin ka shaqeeyood ogtahay inay asaga ka soo baxeen oo halkaa ka keeneen u dhowaani waa xaaraan biyiisa ha cabi shaha kudukuushaba ha ka qaadanin waa ribo slku wuxuu odhan ninka ribada ku shaqaysta ee gurigiisa uu dhistay hooskiisa lama harsan karo qorax kuloo dhacaysa hooskiisa ma hoos istaagi karti guriga hooskiisa biyaadka cabta iska daaya babcaddu salf odhan jireen hebel wuu jaamacad buu soo dhammeeyey shaqo fiican buu xaggee ka bangi buu ka shaqeeyaa musqulaha idinkuu qodaa idin dhaanta oo saxaarada aadamaha xamaalo lacag fiicanoo xagala ka shaqaysta washaahiday labada markhaatiyaasha u ayaguna waa malcuuniin wa kaatibah ka wax u qoraya u kala qorayaasna waa malcuun labada looyar resiis midka qoraya markhaatiyaasha riba ninkii akmartu malagii baa galay riba iska ilaasha baabu taxriimi riyaa wuxuu baab yahay istusnimada xaaraamnimadkeeda ha lagaa sheego ha lagu wanaagsan u samayso qaal allahu tabaaraka wa tacala wamaa umiruu muslimiinta lama farin iyo aadamuhu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafa ilahay keligii inay caabudaan oo u saafigareeyaan oo ilahay u barax tiran daacada iyo hogaansanka xunafa iyagoo rabbi keligii caabudahayoon sharig yeelaynin aayadda toban jeer ka badan baynu soo marray wa qaala allahu tabaaraka wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu ha burinina sadaqaatin waxaad iyo waladaa ruuxii wax la siiyo la dhibo kaladii ka ibطaali اladii yunfiqu maalahu ri'aa الnaas sida uu u buriyo hawaabka iyo camalkaas kaga ciyaaray midka xoolihiisa u bixiya ha lagu arko aayadda qaybta dambe marka bayt اlqasiidka taxriim الriya kaladii yunfiqu maalahu ri'aa الnaas ninka sadaqa baxshay xaggaana ku abaal sheegtay ama ruuxii uu siiyey dhibay ama ha lagaa sheego u baxshay kulli ajir ma laha waa daaleen waa deegeen wa qaala tabaaraka wa tacaala yuraa'uuna annaas munaafiqiin markii laga hadlahaye dadkay istusaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahayna in yar bay xusaan in badan rabbi ma xusaan dadkana waa istusaan alriyaa didkiisu waa alikhlaas ha lagu arko ha lagaa sheego ilaahay keligii caabud maxay bani aadamku tarahayaan shayga wanaaggaad la imanayso ilahay dartii oo la imow sawaab ku raadi ajir ku raadi cadaab aakhare inaad ka badbaaddo ku raadi ilahay inuu kugu cafiyo kugu dembi dhaafo ku raadi maxaa bani aadam ku hayaa nin walba maalin baa caal yar lagu duubahayaa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى إلهي وxuu yidhi أنا أغنى الشhuركاء عن الشhirك أنا anugu rabbi weynaa أغنى الشhuركاء in wax wadaagta midka u deeqtoon baan ahay can shirki la wadaaga oga deeqtoon yani dad wax laiskugu daro wax isku leh axadka ugu qanisan baan ahay anu ma ilahay wuxuu leeyahy ma awoodo cafa ilah wuxuu leeyahy anugu ma ogolin wax laygu daro aadamo kale shariig kale makhluuq kale wax laygu daro tii baa la fasiraya ana akhna shurakaay can shirki baa lagu fasiraya man camila ruuxii sameeya camalan cibaado asharka u wadaajiyey fiihi fi lcamali maci aniga la jirankayga hayri axad kale taraktuhu wa shirka camalka waa ka tegahayaa iyo la wadaajintiisiba axadna wax la wadaagi maayo addoonkii keliga iyo caabudu waaya isaga u taallaa haddii aniga iyo uunkayga waxiskugu kaaya daro addoonaan anugu abuuray addoommuhu igu daray baan u daynayaba rabbiilahi subxaana wa tacaala aakhara marka la tagana axaadiis kale way ku tilmaanto ilah wuxuu odhanayaa hawshaasaad samaysay waxaad iskugu kaaya dartay aniga jibriil miikaa'iil rasuulka aadamo kale makhluuq kale ayaa ka doona awaabkaadi orod ha ku awaabiyeen janna ha ku geeyeen laakiin aniga hawshaydu naar baa diyaar kuu ah dadkaad u sharig yeeshay meel ha ku geeyeen baa akhre lagu odhanaya maxaad kaga daalaysa idan shirkigaani abarkii iyo asqarkii waa soo gelaya abarku naar buu waajibinaya asqarkuna lama dhaafo ilaa bitowbatin aw bimawaasanatin asqarku towbaa lagu dhaafaa aw bimawaasana amaa isagu midka akbarka dhaafid ma laha inaad ka toobad keentaba mooye rawaahu muslim idan iska ilaaliya wey aadama maxay ku tarhayaan maxaad iska tusi وcanhu qaala samictu rasuul اlah sal slam yaquul ina أwal الnaasi yuqda awaliyadan waa nisbiyo awliyadan waa nisbiyo cibaadaadka shayga ugu horeeya lagugu xisaabo waa salaada xuquuq الnaas shayga ugu horeeya lagugu xisaabo waa dhiigga iyo aad dadka kala gasheen wey maxaa soo hadhay xagga ikhlaaska iyo sidqiga shayga ugu horeeya laisku xisaabana waa midan way kala duwan tahay أwl ma yuxaasab bih اlcabdu fi اlإkhlaaص waa masalada caaw uu ka hadlay imaamku xadiikiisa uu keenay أwalu ma yuxaasab bih اlcabdu fi اlcibaadaat waa salaada fi اlmadaalimi wa fi xuquuq الnaas wa addima waa awaliya nisbiya marka awaliya muطlaqa ma aha ina أwal الnaasi yuqضى ywma اlqiyaamati ruuxa ugu horeeya aakhara la xukumo calayhi dushu wax lagu xukumo rajulun wey axadka u horeeya la xukumo waa rajulun istushida shahiidow jidka ilaahay ku dhintay innaga daahirkaa noo muuqata shahiid buu inoo ahaa fiican safka horaa lagu dilay fa utiya bihi aakhara la keenaya fa carafahu ilaahay baa wuxuu garwaaqsiinayaa nicmatow galladu rabbi u galay rabbiba garwaaqsiin miyaana caqli ku siinin oon cilmi ku siinin oon caafimaad ku siinin oo awaad awoodii geesnimo aana ku siinin nicmooyinkii ilaahay addoonkiisana u galay buu rabbi xusuusinaya garwaaqsiinaya fa carafahu min atacriif rabbi wuxuu ogeysiinxusuusinayaa nicmatahu fi dunya fa carafa addoonku waa huna faاctarafa biha wey wuu qiranayaa ilah gashay miyaanan ku abuurin muslim kaa dhigin awood ku siinin caqli garaad iyo garasho aqoon geesinimo lixdii lxaadaana maxaa kaa maqan qaala famaa ilaahay wuxuu odhanayaa famaa camilta ku samaysay fiiha nicmooyinka aan ku siiyey qaala addoonku wuxuu odhan waan dagaalamay fiika ay fii sabiilika jidkadan allow ku dagaalamay xata stushitu ilaa aan shihido lay dilay addoonka halkaasuu la soo istaagahaya haddii addoonkooga ka hadlo anagu rabbiba annagana moodahaya dad wax loo qarin karo annagu wax naloo qariya makhluuqaad alla weynu wuxuu u qaatay in wax loo qarin karo qaala kadabta ilahi wuxuuhe been baad sheegtay fidacwa fi dacwa ma aha nicmooyinka run buu ku sheegay nicmooyinka run buu ku sheegay in la dili run buu ku shegay lakin muxuu ku been sheegay adiga dartaabaa laiisoo dilon u dagaalamaya kadabtu ilahi odhanaya walaakinna kase yeeshee qaatalta waxaa u dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahdo in la yidhaahdo cafwan jariiun waa nin dhiiran bal hebel dhiirana waa balaqabe kun iyo ko waa iskugu mid waa libaax waa jin madow ha lagu yidhaahdo kun iyo ko boqol waddo ogama leexdo ammaan baad raadinaysa adduunka lagugu ammaano jari faqad qiila waa lagu yidhi waagaad adduunka joogaysay waa adiga soo shaxartaamayo in badan baa lagu hebel waa geesi baalgolay laguu geliyey bilada geesnimo lagu siiyey uma umira bi waa la amrayaa in la jiido fasuxiba lugtaa la qabano wejigiisaa lagu jidaya calaa wajhi xataa ulqiya fi naar axbigu waa in lugta lagu qabto si xurmadaa lagu jiido naxariis daraa oo dan wejiga afka adulka ku jiido uma umira bihi waa la farayaa in la jiidoo naarta lagu tuuro fasuxbi waa la jiidaya calaa wajhi wejigiisaa loo jiiday xataa ulqiya ilaa lagu tuuro fi naari naarta ciyaada bilah adoonka muxuu eegay wuxuu e, eeday riya istus ha sheego halagu lagu maqlo ha ogaado wuxuu dhaawacay ruknulkhlaas midka labaad warajulu way tacalama alcilma cilmiga bartay wa callamahu ummadana baray wa qara'a alqur'aana qur-aankana xifdiyey fa utiya bihi aakhara la keenaya facarafahu ilaahay baa wuxuu ogeysiinaya ama xusuusinaya ama garwaaqsiinaya nicamahu nicmooyinkii badnaa raba u galay fa garanaya addoonku qaala rabbi wuxuuhi famaa camilta fiiha nicmooyinka aan galay adduunka maxaad ku samaysay maxaad igu abaalgudday qaala wuxuu odhanayaa addoonkii tacallamtu alcilma sheekhi sheekhii warkiisii waaya mujaahid waa la soo dhammeeyey bini aadamka muslimiinta shayga ugu sharaf badnaa agtooda ugu qiimo badnaa laga soo bilaabay oo ashahiid almujaahid fii sabiil illah caalimkii baa ku xigay diinka xambaarsanaa tacallamtu alcilma cilmigaan bartay buu ihi wacalamtu ummaddana waan baray waqara'tu fiika alqur'aan qur-aankan dartaabaan alla u akhri jiray oo ugu tukan jiray ummadda u bari jiray ku cibaadaysan jiray dadka ugu fatwoon jiray ku kala xukumi jiray qaala rabbi wuxuu kadabta fi dacwa fiika weeye inta hore waa laguma beeninayo takdiibku wuxuu u laabanayaa adiga dartaabaan u samayn jiray daacad baan ka ahaa baa lagaa beeninayaa walaakinaka tacalamta waxaad qur-aanka iyo diinka u baratay iyo cilmiga layuqaala in la yidhaahdo caalimun aqoon badanaa aqoon badan ninka hebel waa caalim caalimulbilaad wey la yidhaahdo wa qara'ta alqur'aana qur-aankan waxaad ummadda ugu tujin jirta ood u akhriyi jirta liyuqaala huwa qaariun waa qaari qur-aanka xaaddaa la akhrinaysa in lagu yidhaahdo faqad qiila intaa doonaysa waa lagu yidhi wey adduunka magaca waad hesha qaari hebel noogu yeedha qur-aanka noogu fur arooska iyo fadhiga u yeedha awa sheekh hebel hawsha in badan baad kusoo shaashubatay kusoo shaacabtay maantana waa yowm lxaqaa'iq yowma tubla saraa'ir weeye ma aha sheeka berley way soo dhammaatay uma umira bihi waa la farayaa in la jido naarta loo jido fasuxiba calaa wajhi wejgiisa dhulka loogu jiidayo xataa ulqiya fi naar ninkii saddexaad ciyaada bilah warajulu wasaca allahu calayh waa nin ilaahay maal ku mashaqeeyey xoola alla siiyey wa actaahu rabbi uu siiyey min asnaafi ilmaali xoolaha noocyadooda kala duwan buu rabbi wax ka siiyey fa uutiya bihi aakhara rabbi baa la hor keenaya facarafahu ilaahay baa garwaaqsiinaya o xusuusinaya nicamahu galladihu u galay buu rabbi u sheegayaa rabbi miyaan taa kuu gelin taa kuu gelin fa carafaha addoonku waa garwaaqsanaya wuu garanaya oo ma inkirayo qaala rabbi wuxuu odhanaya famaa camilta fiiha nicmooyinka aan kuu galay yaad shaqo yar meel ka bilowday waan ku barakeeyey xoolo badan baad ka heshay adoo faqiira yaad meelhabla timid xoolaad ka dheragtay intaasoo biyaanaad dhisatay adduunkan maxaad wixii nicmadan ku siiyey ku qabatay xuquuqdii bini aadamka qaraabadii masaakiintii agoontii dhibbanihii qaala wuxuu odhanayaa addoonkaasna iskuma yalyaalle labadii hore warkoodiiba isna marahaya famaa amilta qaala ilahi wuxuu hi cafwan famaa camilta maxaad ku samaysay qaalat maa taraktu min sabiilin bal beentiisa eeg maa taraktu min sabiilin wax waddo oon ma jiro tuxiba aad jecesha an yunfaqa in la bixiyo fiiha wadadaas lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha laka adiga dartaban wax ugu baxshay wuxuu odhanayaa meel khayr oon maqlay oo in wax lagu bixiyo mudnayd oon daa'imaba jirtaba masaajidda dugsiyadii agoontii masaakiintii isbitaalada lagu haysto qaraabadii ahalkii caruurtii wax walba miiskan saari jiray qaala rabbi wuxuu kadabta been baad sheegtay inaad xoolo badan bixiso ood meel wax ku bixisa waa sax laakiin adiga dartaa baan u bixiya beentaa wey adiga dartaa baan u bixiya waa beentaaba oo rabbi odhanaya hadda soomaalida arag soomaalida marka xoogow xoogow laysku qoro lacag in la ururiyo meel madarisa ama markas loo ururiyo ama tuulo ama dhib meel ka jira ama santar hebel u yaal leeyahay wuxuu ku bixiyaa ammaanta wax ku bixi halla ammaano ama lagu ogaanhayaaba baa lagaa warqabaa hebel haddii la ammaano wuu dhiibayaa ama hebel hebel wax dhiibaan int hebel muxuu dhiibay boqolkan isna boqol malyan malyan buu leeyahay isnaguna shan malyan anna toban iga dhig warkuu bas intaan rabbibaa la gaadhiyay xisaabtiisii aadaabaha baa kaa warqaba walaakina kaase yeeshee facalta waxaad wax u bixisay liyuqaala in la yidhaahdo huwa jawaadun waa deeqsi isnacay gacantuu isgoynayaa faqad qiila waana lagu yidhi adduunka magaca waad ku soo caanamaashay in badan baa hebel deeqsi wey lagu soo dhihi jiray uma umira bihi naarta loo amrayaa in loo jiido fasuxiba calaa wejhi wejiga dhulka loogu jiidayo xataa uma ulqiya fi naar rawaahu muslim ciyaada bilah mujaahid caalim iyo mutaadiq waa saddexda ugu qiimo badnaa qur-aanka akhriya meel walba cilmiga iyo jihaadka iyo infaaqa laba saddexdaa waa xoodba ugu qiima muslimiin wax la taro ama ilaahay loogu dhowaado saddexdana waa la eedahayaa haddii ilaahay dartii aan loola iman shaygu wuxuu ku qiimaysan yahay marka aad adugu isxurmayso allihii ku abuuray aad garato asagana aad u qasado aadamana farahaad ka qaado ammaantooda iyo warkooda meella ku geyn maayo waa lugooyo marka maxaad moodaa saddexdaa haddi lagu miaali wixii kale warkiiba jooji acmaasha yararkeed wax kale lama haya aad qabanaysaan ilahay dartii oola imaada jariiun bifatxi iljiimi wa kasri raa'i walmad jiinkoo la koordhabay iyo ra' la hoos dhigay iyo iyadan ay shujaacun xaadiqun waa geesi weliba xariif oo dagaalyahana shujaacun geesi weeye xaadiqun dagaalyahana shajaacada aan taatikada lahayn iyo qaabka loo dagaalamo ma fiicno waa nin xaggana dagaalyahana geesina ah oo kaartooyinka iyo qaabka cadowga loo jabeeye yaqaan xaggana manaxaa wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana naasan qaaluu lah shayga ugu qiimo badan u fiirso xadiid muxambaarsan shayga diinteenna ugu qiimo badan haddaad si khaldan u isticmaasho naarta ugu weyn baad ku gelaysaa shay walba waciidka iyo cadaabka ka imanaya wuxuu ku qiimeysan yahay isticmaalkaada xuneed isticmaasho jihaadkii baad si u isticmaashay cilmigii baad si u isticmaashay sadaqadii waxbixintii baad si u isticmaashay cadaabka ugu weyn baa ka imanaya dadku isku mid baa calaa xasabi wacyihim iyo shaygaad ku xadgudubtay intuu shareecada agteeda kala egayabu dembigaadu ciqaabtaada la ekaanaysa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana naasan qolyo qaaluu lahu waxay ibn cumar ku yidhaahdeen inaa nadkhul calaa sulطaanina waxaanu u galaa mas-uuliintanadan u galaa fanaquulu lahum waxaan ku dhanaa umaradan u galinan booqanayno bikhilaafi ma natakalamu waxaanu ku hadlayna wax ka duwan idaa kharajnaa min cindi markaan ka baxno mas-uuliini umaraan waan ammaanaynaa markaan ka baxana waan caayaynaa ka warran baa leey qaala ibnu wuxuu idhi kunnaa nacudu haada waxaanu ku tirin jirna warkaa asagaa markaad ruuxa la joogtaan in la ammaano oo wejicaabid aad noqoto markaad ka soo baxdana warkii aad badasho waxaanu u naqaanay xilligii nebi maxamed nifaaqan munaafiqnimo rawahu buhaari dhowr goran waan soo maray aarka maa lgu yaqaana munaafiqu waa nin afkiisii uurkiis iskhilaafsan yihiin aduguna markaad nin mas ah ama magac intaad u tagta aad mahadiisii iyo ammaantiisa la hor markaad ka soo baxdana aad wax kala sheegto waxaa iskhilaafsan joogiddaada iyo maqnaanshahada iskhilaafsan waxaa la muslimka hadduu ruuxu la joogay hadduu ka maqan yahayba hal wado ruux hadduu ku arkay hadduu ku arkaynina hal wado aa lagaa wixii alla kugu ogyahay haddaad wax sheegaysa wey laakiin aad laba aflayso ood wajacaabad noqoto kulajira kaajir aad noqoto yani waa dhaqan munaafiqiin nifaaqi marka akbarkana wuu noqon karaa midka asqarkana wuu noqon karaa kolba meesha iyo mowqica la taaganya ku xidhantay iyo sheegtay ruuxa ku ammaantay haddaad nin gaala ama murtadoo diin xun aadintaad u tagto asaga aad ammaanto kuwii mucaaradku ay ka soo horjeedeen muslimiintana aad caydo gaal baa tahay musliminti marka iyada waa nifaaqi akbarka ah hadday ammaan kale oo own been ay tahayna haddee markaa nifaaq camali ay noqonaysa oon gaalnimo gaadhsiisanayn kolba waxaad sheegayso ee ruuxan ku ammaanaysa iyo go-aankaad qadan bu wax ku xidhan yahay وعن جود بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي نبي وحول عليه الصلاة والسلام من سمع ضدك الروح اسمقشية سمع الله بي الله أصنع عيبيو مدى كلا مقشية عيبتيس عبادة الله تمد با ضدك هكم مقلين باد كر أبو قاد وشك ilaahayna adna dadku ku maqashay ceebtaadii buu rabbi facshiraya waa la maqlaya man samaca cibaadadiisii ninkii dadka maqashiyo sheegsheega samaca allaahu bihi ilaah baa asaguna dadka ceebtiisi maqashiyo ceebta aad moysan kuwa asturan tahay yaa bannaanka la keenaya waman yuraai ninka dadka istusa yuraai illaahu bihi ilaahay baa asna dadka tusahaya wanaagguu sameeye dadka tusahaya ilaahayna subxaana wa tacaala ceebtii u qarsooned baa dadka tusahaya wixii aad ilaahay dartii u samayso kuu qarsoonaa dadka adaad tustay ama shayga kuu qarsoona dadka aad maqashiisay aduguna ceebtaadii baa dadka la maqashiinee ku asturayd dadkana waa la tusahayaa wax ku sheegay ma taqaanid min allahi baa lalaga dagaalmaya oo dagaal allah kugu socda wixii kuu astura bannaanku yaalla warkaada waa kaa soo horeeya suuqaaba lagugu sheekaysan wax ku asturan ma jiro dumadooda baa la faydaya sayntada baa la faydaya ila dabdaradaa bilaabay muttafaqun calayh wa rawaahu muslim baa xadiidka wariyay aydan min riwaayat ibni cabaas buu ka wariyaa meesha uu bukhaari ay saxayn ka wariyaan jundub bn cabdilaahi ibnu sufyaan albajali ibn cabaasna waa laga wariya samaca bitashdiid ilmiim miimkoo la shiday wa macnaahu waxaa macnihiisu waxa adhara camalahu linaasi riyaa man samacada hore man samaca ay binnaas waxaa laga wadaa adhar camalahu camalkiisa u muujiyey linaasi aadamaha riyaan istusnimo u muujiyey camalkiisii samaca allahu bihina waxaa looga jeedaa ay fadaxahu yowma alqiyaama maalinka qiyaamo ilaahay ku ceebaynaya culammada qaarkood waxay leeyihiin qiyaama bes gooni kume adduunkan lagugu ceebaynaya bidaliil ninka istuska ah ama ha lagaa sheego ay ku badan tahay waa taqaanaanoo markiiba wuu facshirmaa soomaalidu way ku ogaan muslimiintu way ku ogaan waa lagu ogaan nigadaa holihiisi baa lagu le wciisii lagaa sheego markuu aniga arka muxuu hawsha u bilaabaa warkaadu bannaanku imanaya ma qarsoomaysid ninka daacadda ah iyo ninka isuska ah lagaa sheega soomaaliya way kala sheegi muslimiintu way kala sheegi shuhadaa ullahi fi ardi wey aakharana fadiixa ku sugaysa wa macnaa man ra'ana waxaa weeye ay man adhara linnaasi alcamal الصaalix ninka dadka u muujiya camalkii saalixa ahaa liyacduma suu weynaado oo meeqaan iyo magac u yeesho cindum agtooda walaysa huwa kadalika cind allaahina kamaha nin meeqaan iyo magac leh iska dhigaya inuu xalay intaasoo jus akhriyey intaasoo sadaqaa bixiyey intaasoo waan qabanay kanaan samaynay waxa wuxuu u ama u muujinayaa in looga dambeeyo lagu xurmeeyo lagu qadariyo magac iyo meeqaan oo ku yeesho cind allaahina waa xaqiir daliil ah ayuu ra'a allahu bihi ay adhara sariiratahu calaa ru'uusi alkhalaa'iq sirtiisi baa ilaahay muujinayaa ummadda makhluuqaadka hortooda banka qiyaama adduunka lagu fashiraya wa can abi hurata radi allahu tacaala can rasul lla sal ly man tacallama cilman ninkii cilmi barta cilmi baad baratay cilmi diineed sharciga jeedaayo oo mimaa cilmigii ka mid lagu barto lagu raadiyo bihi asaga wajh llahi ilahay darti loo barto cilmi sharci oo diineed yaad baratay oo culumta la doonaya in aakharo loo barto iyo ilaahay inaad eh, rilla kaga hesho aadamahana aad ku anfacdo laa yatacalamhu laakiin uma baranayo ilaa liyusiiba inuu ku helo mooye bihi cilmigii ah, caradan min addunya xoogow biicabaala xoogow mataac ah. adduunyo ah bidhbidh dhalanteed adduunyuu ku raadinaya waa kitaabka qur-aanku baranaya inuu imaam noqdo ku raadinaya diinkii buu baranayaa inuu fatwada basuu ku raadinaya inuu mushaarku helo basuu ku baranaya dan kalaba kama laha aad naar kaga badbaadid xumaanta aad ku ogaatid wadadaasan aad ku hagaagtid ilaahay kugu cafiyo khayr aad ku heshid ooma socdo hahaad aad ku heshid bayaanwaraqahaas aad inoo dhibe shahaad aad ku heshid waa doctor halg barofesor jaamici khariij master buu haystaa master weeye howlaha aafadna ugu horraysa ma jirto laa yatacalamu ooma baranayo ilaa liyusiiba inuu ku helamayo bihi cilmigii qiimaha badnaa caradan dhalanteed iyo bidhbidh min addunya adduunyada ka lam yajid ninkaa ma helo aakhira marka la tago carfaljanna jannada udugeeda ma helo carfa aljanna yowma alqiyaamati yacni riixaha buu ka carfiga riixdaa laga wada xarafteeda saxansada inuu gala iska badaaye xataa uduga jannada ma helo rawa abu daud biisnaadin saxiix walaxaadiiu fi lbaabi kaiirat mashhuura axaadiidta baabkan ku timid ilaahay dartii in wax loo sameeyo oo ikhlaasii sidqi lala yimaado oo laga fogaado istusnimada iyo halagaa sheegada axaadiidka ku timid way fara badanta waana caan baabu maa yutawahamu anahu riyaan walaysa huwa riyaa <coughs> wuxuu baab yahay in la caddeeyo shay la mooday isusnimo inuu yahay xaggana aan ahayn baa jira maa yutawaham wax la moodo la ismoodsiiye annahu riyaaun isusnimo inuu yahay walaysa huwa riyaa xaggana aan isusnimo ay tahay barake iyo khayr ilah kuusoo hormariyey wa can dar radi allahu tacala canhu qaal qiila lirasuulilah waxaa lagu yidhi sal ly wslam an ra'ayta arajula nabi allow ka waran nin muslim ah oo yacmalu samaynaya alcamala min alkhayr khayru samaynaya shay wanaagsan buu la imanaya wayaxmaduhu الnaasu calayhi dadkuna ay ku ammaanayaan nin baa wanaag samaynaya waana la mahadin wanaag waana lagu ammaani waana lagu xurmayn lagu qadarin hawshaa mariya ah oo maysasnimo iyo ha lagaa sheega nabi allow qaala nabigu wuxuu ihi tilka caajilu bushra اlmu'mini ha lagaa sheegay riya ma ahee tilka taasi waxaa weeye ammaanta iyo mahadinta ah caajilu bushra lmumin ruuxa muminka bishaaradiisa oo soo degdegtay oo adduunka ugu timid lahum lbushra fi lxayaatinya wa fi laakhira weeye adiga haddaad ilaahay dirti shayga oola timid oo markaad la imanaysa ilaahay dirti uu kaa ahaa weligaana aadan jeclaysan in lagaa sheego ama lagugu ammaano aadan jeclaysanin iyo in la arka midnaba aadaadgu doonayni oo ilaahay dirti oola timid xaggana ummaddii meelay ka ogaatayba ay kugu ammaanto laguma haysto intaa bes ma ahe inhana waan sameya la soo boodi maasha allah ceelaad u qoostay qolyo masaakiinaan soo maray waa dhaweyd wadaadaan saaxiibadna ad waxba sheegi maaye hal ceel maxay ta toban ceel baan qoday buur waagii abaarta waa dhaweyd ceeluu meelahan dhexda ka qoday baa nin soo maroo ka cabay baa aad uga sheekeeyey oo ku ammaanay kuwa showga hore soomaaliya oo degan ceelo loo qoday buu sheegay intaan la soo qixin ka hor marka aafadaa iska daaya haddaad adigu wanaag samayso oo wanaaggii ay ummaddu kugu ammaanto adoo daacad aha oo ilaah dartii u sameeyey oo ha lagaa sheegay riye midna aan sugaynin xaggana aan doonaynin waa bishaaro waa maxabo xagga alla ka timid amru min asamaa weeye cirkaa lagaa soo jeclaada adduunkana waa lagaa jeclaanaya laakiin adugu marka horeba ujeeddada haska kharibin bini aadan ha ku mashquulin magacoodii iyo waxsheegoodii iyo ammaantooda maxaad ku fali amru min asama baa kugu filan ninka soo maray ilahay markuu addoon jeclaado malaa'igtuu dhahaa jeclaada malaa'igtu markay jeclaatana raayigaa laga jeclaadaa alla weyno isku xidh wixii kale ka bax rawaahu muslim bal halkaa inu ku joogno wallahu subxaana wa tacaala aclam